يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أجب إلهي دعانا مجاهدين تعالمك تعالمك تعالمك الله يو غرغار يا ربنا يا ربنا أجب إلهي دعانا mujaahidiinta caalamka allahayo u gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo u gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo u gargaar goor walba iyo gor kasta adiganuu gargaarayo guulaynayaa islaamke alla lahayo howno gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo uu gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo uu gargaar mujaahidiinta guntada seeftina gaalka kasaara kumada kirista'anka allahayo howno gargaar caafimaad mujaahidiinta guntada seeftinagaalka ka saara kumada kiiristaanka allahayow no gargaar ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo u gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo u gargaar godobteenna maqaniyo kuwii gashiga naga galay kamagaabine inee allahayo no gargaar yaa rabbana yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo uu gargaar yaa rabbanaa yaa rabbanaa ajib ilaahi ducaana mujaahidiinta caalamka allahayo uu gargaar